بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay kitaabka matn majrumiya baabulxaali ayuu su-aaluhu nooga bilaabanayaan alxaal maxaa la yidhaah xaal maxaa la yidhah carabi ku sheeg ha ha ha waa hagaajiday fasir soomaali haddana ku sharac maxaa la yidhahdaa waxaa tii walismu lmansuub lmufasiru liman dahama min alhay-aati maxay ta macnaheedu isim kasta oo kor dhigan oo fasiraya hay isim kasta oo nasbisan oo fasiraya hay qarsoon tusaale iyo miaalka bix laqiitu cabdallaahi raakiba miaala ka horeeyey jaa zaydun raakiba icraab jaaa zaydun raakiba jaa ficlu maadi can fatan lam xallo min acraabi zaydun facil jaa marfuuc facalaamtu rafci dama daari fi akhiri raakiban xaalun zaydun mansuub calaamtu fatxatu daari fi akhiri hadda meeshaan saddex shayan ka rabnaa ismulxaal saaxibulxaal caamilulxaal marka ismulxaalkiiya ah raakiban saaxiibulxaalka kii la fasiraya hay-adiisana waa zayd caamilulxaalna uh, waa caamilka zayd rafciyey oo ah jaaa oo qaacidaa waxay tahay alcaamilu fi lxaali huwa alcaamilu fi saxiix sideedaba ismulxaal waxaa ku camal fala saaxiibkeeda caamilka ku camal fala marka hadda zaydun jaa ayaa rafcido caamil u ah khalaas raakiban ayadaa nasbiday haye miaal kale ركبت الفرس مسرجا haye ركبت الفعل وفاعل mhm, الفرس مفعول به منصوب علامة نسبه فتح ظرف يا أخي mhm, مسرجا حال من لقيته mhm. حال xaalun الفرس mhm, ومنصوب علامة نسبه فتح ظرف يا أخي mhm. واسم حال كين و مسرج كواي ismulxaalki waa musrajan صاحب الحال كما فرس saaxibulxaalkiina waa alfaras eh, rakiba mhm. miaal kale cabdulaahi hayta haa laqiitu cabdallaahi raakiban waa mafcuulu bihi dhame ayaa raab cabdallaahi cabda cabda mudaaf raakiban min faacil laqiito ha khiyaaraad leeda waa ka xalayn kartaa mansuub waa la rabaa ismulxaal saaxibulxaal caamilulxaal ismulxaal ismulxaal waa keen raakiban bu saaxibulxaalkiina yaan ka dhigayna faacilka oo laqiitu ku jira oo taadatal mutakalimka faacilkaas waa laga dhigi karaa mafcuul bihigana waa laga dhigi karaa cabda ah saxiix weeye ismulxaalka muxuu noqdaa ma macrifa mise nakiru noqda nakira bisu noqda wax kale ma noqon karo maxaa loola jeedaa walaa yakuunu ilaa bacda tamaami اlkalaami maxaa loola jeedaa waxaa weye laysa axadda juz ay اljumla laa maa yaصixu اlistiqnaau canha waxaa loola jeedaa jumlada labadeeda jus ka ma noqdo ee loolama jeedo macnihiisa laga deeqtooya ma loola jeedo صaxiix waay saaxibulxaalka saaxibulxaalku ma macrifu noqdo mise nakiru ya waxaan diyaarsana ah markaad qo weyda kadib saaxibulxaalku macrifo waxaan ahayn ma noqdo waa la gartay tamyiis aywa تميiز waxaa la hahdaa huwa الاسم المنصوب المفصل لمن بhma من الdawاaت أو النصب waa la gartay تمyiiز waxaa la yidhaahdaa waa ism maنصuuba oo fasiraya wax qarsoomay oo daatooyin ah ama nisbooyin ah marka تمyiiزkiya laba u qaybsan waa تمyiiز daad iyo تمyiiز نصب تمyiiز labuu noqday تمyiiز daad iyo تمyiiز نصب labadaasuu noqday waa la gartay waxaad miaalidaa تمyiiز نصب tasababa zaydun caraqan icraab caraqan caraqan tamyiisu nisba waxaa la iska leeya caraqan tamyiisu nisba mansuub صaxiix maa allah ism ismka tamyiiska waa kee caraqan wey sax sax maxay noo caddayda noo fasirta zayd nisbada loo nisbaynaa tasabubka nisbadaasay noo caddayday caamilka nasbiyaa la rabaa ku camal caraqan tasababa ficilka ka horeeya wey صaxiix wey miaal kaleeto oo tamyiisu nisba miaali tafaqa'a bakrun shaxman icraab ficlu maadin faacilu tafaqaa waa la gartay shaxman waa la gartay aaw isimka tamyiiska ahaa shaxman muxuu fasiray shaxman nisbada bakar loo nisbayna tafaquha ah. waa la gartay caamilka nasbi aawey shaxman tafaqa'a weeye waa ficilka ka horeeya miaal kala tamiisu nisbaha wa daaba muxamedun nafsan icraab hmm. صحيح محمد فاعل الطاب مرفوع صحيح نفسا نسبة وتمييز النسبة منصوب ولا قرتي تمييزك مثال كان كجيره واكه وتمييز النسبة ونفسا تاسا تمييز النسبة maxay fasirtay oy noo caddayday diibka loo nisbeeyey maxamed ay noo fasirtay caamil yaa u aho nisbiyey nafsan muxamed caamilka ku camal falo oo rafciyey oo ah daaba صaxiix tamiisu daad miaali ishtaraytu ishriina ulaam icraab ishtaraytu ficlun wa faacilun ishriina mafcuul bihi mansuub maa sha allah maa sha allah صحيح غلاما غلاما تمييز ذلك منصوب علامة نفسه فتحة ظاهرة ulaaman muxuu fasiray daatadii la soo iibiyey hadda haddaad tidhahdo ishtaraytu cishrin labaatanaan soo gaday ee labaatanka daatadoodu maxay tahay tiradooda waa la fahmay laakiin daatadu maxay tahay ulaamanaa noo fasiray caamilka nasbiyayaa la rabaa ulaaman aamilka nasbiyey waxaan rabnaa ulaaman aamilka nasbiyey haye aamilka nasbiyisha ya aamilka nasbiyey haye caamilka nasbiyey ulaaman aan rabaa caamilka nasbiyey aan rabaa ishriin hadaa nasbiday shala ma dhihine daatada tamyiisu daatada uu fasirayo aa nasbiday daatada hadda qulaam daatada uu fasiray soo cishriinka maahan ayagaana nasbiyey tamyiisu daad waxaa caamil u ah daatada mubhamada oo uu fasiray kaasa caamil u ah maxaa loo qoweyn allahu mustacaan waa laga wa malagtu tiscina macja haya icraab malagtu ficlun wa faacilun فعل وفاعل تسعين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المذكر sاaلم معنaa في حرف عن حركة ونون عوض عن التwين في الاسم المفرد نعجة تمyiiسgu تمyiiسu ذات farxatun daahiratu fi aakhirihi waa la gartay nacja maxay noo fasirtay tamyiisudaat daatada u fasiray aawey waa tiscinku daatada uu ku dhaca waxaan la tirin maxay yihi shayga la tirina ha najay noqotay wixii la tirinaayo najada fasirtay caamilkii nasbiyaa laga rabaa naj ka qaado tisciinka nasbiya hadda adig ma maqliini daatada la fasirahay kaa nasbiyo malagtu waxaad dhehe maasila tisciinkaa nasbiyey ilaa waa tisciinka waxa la fasiraya tamyiisu daad waxaa nasbiya daatada uu fasirayo daatadaas u caamila waa la gartay waxaa lagaa rabaa wazaydun akramu minka aban icraaq zaydun mubtada marfuucu biاlibtidaa wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirihi akramu khabaru mubtada marfuucu biاlmubtada wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirihi minka min xarfu jarin wاlkaafu damiiru mutasilu mabniyu calى اfatxi في محل jر الjاaر والمجrور متacalق بأكرمة أdن tamiisu nisba eh? waa la karta yaa ku camal falay edan eh? akramu a ah ku camal falo nasbiye saxiix waajmalu minkana waa la mid walaa yakuunu muxuu noqdaa tamiisku tamiis ma macrifu noqdaa mise nakiru nakiru noqdo wax kale ma noqdo kalaam walaa yakuunu ilaa bacda tamaami اkalaam maxaa loola jeeda laysa axadda juz-ay اjumla jumlada labadeeda juz kama mid noqdee waa ka dheeraada loola jeedaa baabاlistinaa yaan soo gaara baabاlistinaa'i haadaa midkaanu baabاlistinaa'i soo reebidda baabkeedi wey baab waxaan soo gaarnayda baabاlistinaa soo reebidda baabkeedii baabkaasaan soo gaarin hadal horoo la sheegay shay inuu ka mid yaho ku jiro loo malaynayaa laga soo reeba oo laleeyahay kuma jiro sidmuhu waa soo reebid ah, hadal horoo tegey shay la islahaa waa ka midoo waa ku jira aa laga soo saara aalabada kuma jiro ogo aada iskaga fiiri baabulistinaai soo reebidda baabkeedii wey baabkan waa baab oo soo reebid la yidhaah ah, kalaamkii horoo tegey arrin loo malaynaya inay ku jirto aa laga soo reebaa labada kuma jirto ah. وxروف الاsتiثناaء soo reebidda xrufteedu ثamaaنiyaة sideed wey sideed weeye xrufta اstinاa wahiya sideed bإlاa weye وغayru weye وasiwan weye وsuwan weye وsawaaء weye وkhlaa weye وcadaa weye وxaashaa weye waa sideedaas uu ku yidhi laakiin fiiri siwan iyo luqooyinkeediiu noo tiri siwan suwan sawaaء waa siwan luqooyinkeedii waxaa ka fiicneed meeshuu siwa luqooyinkeeda nooga tiriyey waa inuu noo sheego inuu noo sheego labada uu ka tegey oo ah laysa iyo laa yakuun laysa iyo laa yakuun sideed waa yihiin laakiin luqooyinka siwan hal midaa laga tiriyaa siwan luqooyinkeeda hal midaa laga tiriya marka sideed waa yihiin adawaat اlistinaa sideed waa yihiin waa ilaa غayru siwan suwan sawaaءun waa hal mida khalaa caddaa xaasha laysa iyo laa yakuunu ku dar sideed saasay ku yihiin adawaat اlistinaa sideed waa yihiin laakiin sideedda saa loo tirinha ilaa horta mid ka dhig ilaa mid ka dhig hayruna mid ka dhig siwan suwan sawaaunna mid ka dhig sawix saddex maahano khalaa caddaa xaashaa saddexdan ku dar lix soo ma ahan laysa iyo laa yakuunu ku dar sideeddaas weeye adawaat listifnaa wuxuu yidhi shiiku waa xuruufu listifnaa uu yidhi sideedda aan sheegnayna xuruuf ma wada ahan ee afara loo qaybiyaa sideedda aan sheegnay meeqaa loo qaybiyaa afara loo qaybiya xarfun bitifaaqin ismun bitifaaqin ficlun bitifaaqin mutaradidun bayna bayna alxarfiyati waalficliya sideedda aan sheegnay afara loo qaybiyaa xarfun bitifaaqin mid xarafoo laisku waafaqsan yahi waa ilaada ilaa wey ilaadu waa xaraf ismu bitifaaqin hayru siwan suwan sawaaun wey ah. waa is asmaa wey kuwaas ah. ficlu bitifaaqin laysa laa yakunu laa yakunuda iyo lays aan lahayn inkastoo layse wa khilaafaa ku jire laakiin sida raajixan ka soo qaadana mutaraddidun bayna alxarfiyati wاlficliya mid marna xaraf noqda marna ficil noqda waa khalaa cadaa xaasha waa saddexdaas adawaadkan sideeddaahon sheegnay afar qayboodoo loo qaybiya qismiga koowaad waxaan idhi xarfun biitifaaqin waa xaraf qismiga koowaad qismigaas waa ilaa ismu biitifaaqin qismiga labaadna waa ism waa kayru siwan suwan sawaaun qismiga saddexaad waa ficlu biitifaaqin laysa laa yakuunu qismiga afraad mutaradidun bayna alficliyati wاlxarfiya wuxuu u dhaxeeyaa ficilnimo iyo xarafnimo marna xarafu noqdaa marna ficilu noqdaa labada dhinacba waa aadaa waa khalaa cadaa xaasha wa xuruufu اlistinaa'i amaaniyat adawaat اlistinaa waa sideed wahiya sideedi ilaa wagayru siwan suwan sawaaun khalaa cadaa xaasha laysa laa yakuunu waa sideedaas sideedan meeqa qisun wey afar wey maxay yihiin afartii carfun biitifaaqin ismun biitifaaqin ficlun biitifaaqin mutaradidun bayna alficliyati waalxarfiyati صaxiix waa la hayaa ammaano jeebka ku rida waxaan baraarujinaynaa hadda maxaan nidhi afaraa loo qaydaa soo ma anaan dhihin asa wuxuu yidhi fiili waa xuruufulistinaa waxaad moodaa waxa dhan ay xuruuf yihiin xuu xuruuf u leey <laughs> xuruuf xuu leey ilaa xuruuf maba wada ahane wax xarafa waxaba uga jiro laisku waafaqsan yahi ilaada <laughs> wax in xaraf ya laisku waafaqsan yahi ilaadaa uga jirtaba muxuu xuruuf u leey oo u dhihi waaye sida fiican waadawaat اlistinaa'i saasa fiicneede waadawaat اlistinaa aaladda wax lagu soo istifnoodo saasaa ka fiicneed maxaa yale adawaad haddii la yidhaah waxa weya xuruufaa ku jirta asmaaa ku jirta afcaalaa ku jirta mutaradidkiyaa ku jira ishkaal ma imaana haddii la yidhaahdo waadawaat اlistinaa waadawaat اlistinaa waxaa laba jawaabooda mid laga bixiyay sida ashmaawigu dhihi jiray in la ha waa baabu taqliid hadda fiiri abubakar iyo cumar maxaa la yidhaha cumarayn fiiri cumar magaciisiyaa la qalibay cumarayn maxaa isagaa ka xuruf yara mogta cumar waa saddex xaraf soo maha abubakar xuruftu tiradii ka badan midka yaraa la iska qalibay shamsayn qamarayn alle waa qoraxda iyo dayxi qamarayn qamarkiyaa la qalibay aabbihi hooyo waxaa la yidhaha abaweyn ta labada labada aabna ku iiri abaweyn qaar ay labada aab laba aaba maaha waa labada waalid ah, laba aaba maad leeda habiy hooyad leeda iiri abaweyn alaleey aabbe un baa la sheega iiri marka baabu taqliib weeyaa ah, l waa la qallibay ilaada asal u ah markii wax lasoo reebaa marka ilaadu maadaama ay xaraf tahay magacii xarafkaa la wada siiyey waa min baabi taqliib aad leedahay bil uu yidhaahdo musanifku muxuu xuruuf u yidhi ma wada ahan waxaan xuruufi adawaat اlistinaa asaxa xuruuf ma wada ahan qaar waa xuruuf qaar waa asmaa qaar waa afcaal qaybuna marna asmaay noqoto marna afcaal muxuu u yidhi xuruuf maxaad ku jawaabi min baabi taqliid jawaabtaas waa jawaabta ugu fiican jawaabta kaleeto waxay tahay in la yidhaahdo waxa weeye xuruufta wuxuu la jeedaa kelima wa xuruufu اlistinaa'i wa kalimaat اlistinaa'i kelimooyinka wax lagu soo reeb mutaqadimiinta yaa saas aaya culamada hore mutaqadimiinta yuطliquuna اlxuruuf wa yuriiduuna اlkelimaat waxay iطlaaqayaan oo sii daynayaan oo ku dhawaaqayaan xuruuf kelimaadayna ujeedaan waa jawaabta labaad labadaas jawaabood mid ku jawaabi karta xuruuf اlistinaa uu yidhi aطlaqa اlxuruufa wa araada اlkelimaat ad leeda xuruufuu iطlaaqay laakiin kelimooyin ujeedaan waa jawaabta labaad labada jawaab ma haydhaa maba hayd hayahan jawaabtii koobaad min baabi taqliid il jawaabtii kalena aطlaqa alxuruufa wa araada alkelimaat صaxiix labada jawaaba laga baxshaa ee waxba lama mucaarado qaar waa mucaaradaanoo uma jawaabaan shiikii iyo dhintay u doodi maayaane way iska mucaaradaay ilaa iyaga hadda joogo doodi kare markaasay leeyiin waa xuruufu istisnaa waa qalade wa adawaat istisnaa dhig waa qalad lama yidhahda waa loo jawaaba shiikii duujoogina ah. hmm. waa jawaabi lahaa ayadda waaya marka jawaabtaasaa laga bixiya waaya wa xuruufu اlistinaa soo reebidda adawaadkeeda wa adawaat اlistinaa tacbiirkaas waa fiican ya shaki male amaaniyatu waa sideed wahiya sideedda laakiin shiika kama qarsoona inaysan xuruuf wada ahayn waxa weya waxaa la le waa min baabi taqliid ama waxaa la le waa er, alaqa xuruuf wa araada اlkalimaat oo wuxuu la jeedaa wa xuruufu اlistinaa wa kelimaat اlistinaa kelimooyinka wax lagu soo reebaa amaaniyatu sideed weeye wahiya sideedi ilaa weye waqayru weye wasiwan weye wasuwan weye wasawaan weye wakhalaa waxadaa waxashaa walaysa walaa yakuun dhegaysa marka falmustanaa waxaa jira mustanaa waa isimkii lasoo reebay mustanaa minhu waa kii wax laga soo reebay oh, labadaas waa muhiim adawaat اstinaa waa aaladii wax lagu soo reebay shaqada sidaasna waxaa la ihahdaa istinaa marka arkaanta istinaa afaran ka dhigna mustanaa midkii la soo reebay mustanaa minhu kii xaggiisa wax laga soo reebay adawaat اstinaa aaladii wax lagu soo reebay iyo alistinaa shaqada la qabtay magaceed arkaan istinaa meeqaan ka dhignay afar haye mustanaa kii la soo reebay mustanaa minhu kan wax laga soo reebay xaggiisa adawaat istinaa aaladdii wax lagu soo reebay alistinaa shaqadii la qabtay ma la fahmintaas waay falmustanaa kii la soo reebay adawaadu waa badneeda horta ilaa ka bilow iyada asal waa wax wax lagu soo istisnoodeen falmustanaa kii lasoo reebay biilaa lagu soo reebay yuusabu waa la kor dhigaa idaa kaal idaa kaana alkalaamu hadalku hadduu yahay taaman dhammaystiran muujaban oo la sugay falmustanaa kii lasoo reebay biilaa ilaa lagu soo reebay yuusabu waa la kor dhigaa idaa kaal idaa kaana alkalaamu kalaamku hadduu noqdo taaman mid dhammaystiran muujaban oo la sugay maxaa loola jeedaa kalaam taama waxaa loola jeedaa maa dukira fiihi اlmustahnaa minhu maxaa loola jeedaa kalaam taam maa dukira fiihi almustahnaa minhu saasaa loola jeedaa hmm. maxaa loola jeedaa kalaam taama maa dukira fiihi almustahnaa minhu saasaa loola jeeda kalaam taama waxaa loola jeedaa waa kalaam lagu dhex sheegay mustanaa minhugi mustanaa minhugi yaa la sheegay ma maqna kalaam taamaa la muujamna maxaa la yidhaahdaa maa lam yataqadam calayhi nafyun walaa shibhuhu maxaa la yidhaahdaa muujab waa kalaam la sugay maa lam yataqadam calayhi nafyun walaa shibhuhu waa kalaam aan nafyina ka horreyn shigu nafyina ka horreyn kalaamkan waa muujab alwi maxaa loola jeedaa maa lam yataqadam calayhi nafyu walaa shibhuhu maxaa loola jeedaa shibhu nafyi annahyu walistifhaamu annahyu walistifhaamu falmustanaa kii la soo reebay bilaa ilaa lagu soo reebay yunsabu waa la kordhigaa idaa kaana alkalaamu waa markii kalaamku noqdo taaman mid dhammaystiran muujaban oo la sugay taamkaas muujaban la sugay kalaamku hadduu taam yahay maxaa loola jeedaa maa dukira fiihi اlmustahnaa minhu kalaam taama saasaa loola jeedaa maa dukira fiihi almustahnaa minhu waa kalaam mustafaa minhugii la sheego lagu dhawaaqay oo usan maqnayn taaman taamkoo muujaban la sugay muujab xaa loola jeedaa lam yataqadam calayhi nafyu walaa shibhuhu shibhu nafyi waa la gartay shibhu nafyi waxaa loola jeedaa annahyu walistifhaamu haddee waa inaan kalaam sidaasa miisaalina naxw qaama alqowmu qoomkiyaa alqowm alaa ku jirta dhammaan inay istaageenaa loo fahma hadalkaas kalaamkaasu marka fiiri waa taam horta oo waa la sheegay kalaam kii wax laga soo reebi lahaa oo mustadra minugaaha waa alqowmu waa la sheegay horta waa taam maxaa yeelay waa la sheegay mustadra minugii muujabna weeyoo nafyi iyo shibu nafyi midna kama horeeyo kalaam taam oo muujaba weeye qaama alqowmu qoomkiyaa istaageen wax ka soo reeb qoomka ilaa zaydan zaydoon istaagin maahane zaydoon isagu istaaginoo weli fadhiya marka laga reebo ka soo reeb isaga qaama alqowmu qoomkiyaa istaageen markaa tira maxaa loo malayna in qoomkii dhammaan istaageen saasaa loo malaynaya ma qoomkii inaan waxba ka harin oy dhammaan kaceen saasaa loo qaadana ka soo reeb zayd waa fadhiyaa qaama alqowmu qoomkiyaa istaageen ilaa zaydan zaydoon isagu istaagin ma ahane ka reeb isaga kaasu ma istaagini hadda fiiri kalaamkaan aad u fiiri istinuhu muxuu ahaa meeqa arkaanu lahaa arkaan اlistinaa arbaca almustanaa wاlmustanaa minhu adawaat اlistinaa alistinaau afartaas wey hadda miaalkan waa inaan ka keenna afartiiba fiiri zaydan waa mustanihii lasoo reebay ah. alqowmu waa mustana minhu waa kii wax laga soo reebay ilaa waa adawaat اlistina waa aaladii wax lagu soo reebay shaqadaas aan ka shaqaynana aa la yidhaha magaceeda alstina alstina waa kaasa arkaanti afarta zaydan waa maxay almustanaa kii la soo reebay alqowmuna almustanaa minhu kii wax laga soo reebay ilaana adaat اlistinaa shaqadaas aan qabanay waxa laha magaceeda alistinaa shaqadaasaan ka shaqayn soo ma jeedi waaya qaama alqowmu qowmkiyaa istaageen qomku waa kaceen waa istaageen tage ilaa maxaa loo malayna markaa qaama qowm qomku waa istaageen dhammaan inay istaageen ka reeb markaa zayd ka soo reeb ilaa zaydan zayd oon istaagin ma ahane ka reeb isaga ma istaagin haye raab marka qaama alqawmu qaama ficlu maadin mabniin cala alfatxi laa maxala lahu min alraab alqawmu faaclu qaama marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratu fii akhirihi ilaa adaatu istinaain aad leeda mulqaad ha iskaga darin he mulqaad meesha ma yaale waa camal fale maante maanta waa camal fale ilaa adaatu istinaain de zaydan mustana mansuub bila ilaadaana ku camal fale oo nasbina ilaadaa ku camal fale oo nasbina زayda mstثنى maنصuب bإlا وcalaamaة نصب فaتxaة ظaahiraة في akhirih kulaaba markaase falmustثنىa kii la soo reebay bilaa ilaa lagu soo reebay yunsabu waa la nasbina ilaa kii lagu soo reebay goormaa la nasbina idaa kaana alkalaamu kalaamku hadduu noqdo taaman mid dhammaystiran oo mustatna minhugii la sheegay taamkaasoo muujaba la sugay oo nafyi iyo shibhu nafyi midna uusan ka horrayn haye waa in la nasbiyo soo maanaan dhihin ee ku camal falan warkii la soo sheegay dhaqan geliyo tadbiiqi qaama qowm qowmkii ay istaageen ilaa zaydan dheh mustanaha nasbi wax kale ma bannaana wax kale kuma banaana qaama alqowmu qowmkiyaa istaageen ilaa zaydan hore u soco marka wa kharaja annaasu dadkii waa baxeen maxaa loo malaynaa dhammaan inay baxeen oon waxba ka harin haye camaraana jooga hadda ka soo reeb camar wa kharaja annaasu ilaa dadku ka mid yaha camare soo camar dadka ka mid maaha wa kharaja annaasu dadkii yaa baxeen ilaa camran camaroon bixin maahan camar isaga waa jooga وkرج alwaaw xرفu caطفin kخaرaجa فiعل maaضi مبنiي عalى الفaتحi laa maحaل lah min اإحrاaج horta maadi in فaتx lagu baneeyo macalin ma soo marnay halkaan ku soo marnay bal ku dhawaa matnigii فalmaadي مفتوح الآakhiر أbdا soo ma lasii daynaayo aba laga soo baxayey almaadي maftuuxulaakhiri abadan meeshaad ku xigto adi qaacidadiia lagaa rabaa icraabtaanu waa macnihio lagu dhawaaqayo hayehe waxaad tidhaahdaa kharaja ficlu maadin mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alicraab annaasu faacilu kharaja marfuuc wa calaamatu rafci damatun daahiratun fi akhiri ilaa camran ilaa adaatu istinaa'in camran mustanan mansuubun bilaa wa calaamatu nasri fatxatun daahiratu fi akhiri afartii rugniya laga rabaa halkan in laga arko kharaja naasu ilaa camran camran waa mustanihii lasoo reebay annaasu waa mustane minhugii wax laga soo reebay ilaadu waa adawaat اlistinaa waa aaladii wax lagu soo reebay shaqadaas aan qabanay magaceed aa laydhaha alstinaaha wain kaana alkalaamu kalaamku hadduu noqdo manfiyan mid la anfiyey oo la diiday manfigeesoo taaman dhammaystiran jaaza waxaa ku banaan fiihi kalaamkaas albadlu bedel iyo wanasbu kordhig alistiطnaa lagu nasbiyo fiiriya kalaamkii waa manfi waxaa isbedelay manfiyu nood waxaa ka hor maray nafyi ama shibu nafyi oo loola jeedo nahyi iyo istifhaam intii kale waa sidii taam weeyo mustatna minhumi waa la sheegay kaliya maxaa isbedelay kalaamkii meeshu awal muujab ka ahaa hadda waa manfi waa la afi raabta mstana minhuga wana ku soo kordhay marka ir ir marka waxbaa iska bedelay wuxuu ku yidhi wain kaana اkalaamu kalaamku hadduu noqdo manfiyan mid la anfiyey manfigaasoo taaman dhammaystiran oo mustana minhugii la sheegay jaaza waxaa ku banaan iihi fi lmustanaa isimkii lasoo reebay wey iihi waxay u laabana isimka lasoo reebay isimkaas waxaa ku banaan albedlu min almustanaa minhu in mustanaa minhuba laga bedelo nin ardayo caqli badanaan rabaa oo maskaxdiisu ay si xoog badan u shaqaynayso yaa gacanta taag geesiyaa la rabaa geesi alla ma xiro ahe mustanaha fiiriya maskaxda aad si degan uga shaqaysiya waxaan idhi mar haddii kalaamku manfi yahay taamna yahay mustanaha waxaa ku bannaan bedel iyo wanasbu in la nasbiyo calal istina lagu nasbiyo berkii la yidhaha bedel mustanaaanu waa bedel mustanaa minhu baa laga bedelaa maxaa la exraaba bedelkan maxaa la exraaba ku celi waa fiican tahay ha ka laaban kor u qaad jazaaka allahu khayr jannada allah kugu abaalmariyo intaas wey ha war bedel miyaad haddan u ciil qabtaa soo bedel sooma adan baran weligiin hashak wixii aad soo martay dadan hayn oo adan ku dhaqmi karin see lagu waday waxa weeye haddii lagu yidhi waa bedel adiga ha shakina waxaa jira mubdelminigu xeelkiisa lexraada had u shakini meesha laga bedel ilaa walbedelu taabicun lilmubdelminhu bedel moogtahay wuxuu raacaa mubdelminhuga soo maha marka mubdelminhuguu raacaa iska dhe adugu bedelkan waxaa la raaba mubdlu minhuga laga bedela wi la raabay mustan minhugaana maanta mubdlu minhu kan laga bedelayu ku raaca ma waadan soo marin idaa ubdila smun min ismin aw ficlan min ficlin tabicahu fii jamci raabi ayadii lahu marka mustanaha haddii lagu yidhi waa bedel oo mustanaa minhugaa laga bedela mustanaa minhuga wi la raaba la raaba ilaa mustanaa minhugu yaa mubdlu minhu noqona Ah. mstdmigu muxuu noqona markaas mubdl minhu u noqona ir hadd waay wain kaana اkalaamu kalaamku hadduu noqdo manfiyan ku la anfiyey manfigaasoo taama dhammaystiran jaasa waxaa ku bannaan fiihi mustaطnaha lasoo reebay albedelu in la bedelo oo laga bedelo min almustaطna minhu waa naصbu in la kordhigo cala اstisnaa lagu naصbiyana ku banaan labadaas exrooda ku banaan naxw maa qaama alqowmu qoomkii ma istaagin ilaa zaydun zaydoo asagu istaagay ma ahane wailaa zaydan zaydoo isagu istaagay ma ahane fiiri hadeer maxaa isbedelay keliya maadaas naafiyadaha gashay maadaas awal hadalku wuxuu ahaa muujab muujab waa mufrad waa shay la sugay hadda maa naafiyaha la gesho bis kalaamka intii kale waa sidii mar haddii uu yahay mustatne minhugii mid la anfiyey labaa kuugu banaan mustaftinihii inaad bedesho oo mudalmuhiga ka bedesho iyo inaad calal istitnaa'i ku nasbido kaad rabtaa dhihi karta maa qaama alqowmu qoomkii ma istaagin kalaamku waa tan maxaa la mustatnaa waa la sheegay waa alqowmudaas laakiin kalaamku waa manfi waa la anfiyey marka mustatnihii maxaad dhihi kartaa alqowmu soo ma rafcisnaa ilaa zaydun zayd maahane god ka bedel eh, alqowmuda haddaad rabta waa nasri ilaa zaydan labada kaa rabtaa dhihi karta labada kaa rabto ku dhawaaq mar haddaad tihi qaam maa qaama alqawmu aad tihi soo ma maa naafiyaad gelid maa qaama alqawmu qowmkii ma istaagin khaas khiyaaraad leedahay ilaa zaydun waad dhihi kartaa ilaa zaydanna waad dhihi kartaa haddaad ilaa zaydun tiraa alqowmudaad ka bedesho ilaa zaydan haddaad tidhaahdana istinad ku nasbida istinad ku nasbida maa qaama maa naafiyatun maa naafiyaah soo marnay maadu inay naafiyatan soo marnay ya arta u taagayna soo marnay hay halkaan kusoo mar miaalkaan kusoo marray ku dhawaaq ma akramtu ilaa iyaaka annagaan kusoo marin labiyo toban ma weeya tii koobaad haddaad halmaanto goormaad xifdine koob iyo toban kala kugu soo soco ee middan meel kusii xidho ma waa labiyo tobane Hmm. ma carabiga inta ku jirta labaiyo toban ma wey oo kala duwan waxtaana wada ma ah, soo ma jeedo maa qaama alqowmu maa naafiyatun dhe horta ah. qaama ficlu maadi mabniun cala alfatxi laa maxala lah min alcraab alqowmu faacilu qaama marfuuc calaamatu rafci damatu daahiratu fi aqil ilaa adaatu istinaa'in mulqaatun la camal lahaa dhe haddaad zaydun godo ilaa ma aysan camal falin haddaad zaydun tidhaahdo ayadii waa la camal haleey mulqaatun waa lacamal haleey wey laa camal lahaa mulqaatun laa camal lahaa zaydun badlu min alqowmi hmm. ah, wabadlu bacdi min alkuli wabadlu marfuuci marfuucun wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akili maxaad kaloo dhigi kartaa ilaa zaydan aad dhigi karta ilaa zayd haddaad taga maaa leedahay ilaa adaatu istinaain hadhihin hadde mulqaat ilaaba camal fashay zaydanta waasaa nasbiday زayd mstثنى maنصوب وcalاamaة نصb فaة ظاahiraة في air زayd mstثنى maنصوب bإlا وcalaamaة نصb فaة ظاahiraة في akhir marka haddii kalaamku tam yahay maxaa loola jeeda kalaamku waa tam mustaثnaa minhu iyaa la sheegay laakiin waa manfi waa la anfiyey mustaثnaha meeqaax labada kuugu banaan labo kaad rabtad ka dhiga inaad ka bedesho mustaثnaa minhuga iyo inaad istitna ku nasbido hadduu bedel aad ka dhigto haddee mubdelmuriga wix leraba leraba haddii kalena waa nasbi kartaa ka soco wain kaana alkalaamu kalaamku hadduu noqdo naaqisan kaana huwa mustanihii wuxuu noqonaa calaa xasabi اlcawaamili caamilyaalka qadarkooda wain kaana alkalaamu kalaamku hadduu noqdo naaqisan mid naaqisa kaana mustanihii lasoo reebay wuxuu ahaanaa calaa xasabi اcawaamili caamilyaalka qadarkooda maxaa loola jeedaa kalaam naaqisa waxaa loola jeedaa alladii lam yudkar fiihi اlmustanaa minhu waa midkaan mustanaa minhugii la sheegin اldي lam yudkar fiihi almustaثnى minhu mustaثnى minhuga yaan la sheegin kii wax laga soo reebaayo yaan la sheegin maxaa loola jeedaa kalaam naaqisa huwa اladii lam yudkar fiihi almustasna minhu waa kalaam aan lagu sheeginoo lagu soo dhex darin mustasna minhugii kaas weeye kaas weeye waa kalaamka aan lagu soo dhex darin mustasna minhugii kaasaa waxaa la yidhaahdaa waa naaqis aa la yidhaahdaa huwa aladii lam yudkar fiihi almustasna minhu kaas weeye kaas weeye haye hadduu noqdo marka kalaamkiina marna hadduu noqdo naaqis oo aad naaqis aragto waxa weeyaan waana manfi ee muhbat maba noqdo markaas muujab ma noqon karo marba hadduu noqdo naaqis muujabna maaha ee waa manfi ah. marba hadduu naaqis noqdo muujab ma ah ee waa manfi waay uu yidhi wain kaana alkalaamu kalaamku hadduu noqdo naaqisan kaana mustanhi ismu kaana waxaad ka dhigtaa mustanihii kaana mustanihii wuxuu noqonaa calaa xasabi اcawaamil caamilyaalka qadarkooda caamilyaalka qadarkooda waxaa loola jeedaa caamilka ka horeeya wuxuu u baahan yaad ka dhige caamilka ilaada ka horeeya hadduu faacilku u baahan yahay faacila ka dhiga waa godi caamilka ilaa ka horeeya hadduu u baahan yahay mafcuul bihi caamilka ilaada ka horeeya mafcuul biyaad ka dhiga isimka ilaada ka dambeeya haddii uu caamilka ilaa ka horeeya jaarumajhuur u baahan yahay waa adkare waxa ilaa ka dambeeya mustanuhu wuxuu noqonaa calaa xasabiاlcawaamili waaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa sidiisaba haddii uu naaqis yahay kalaam ilaada isimka ka dambeeya mustatnaha waxaa la fiirinaya ilaada caamilka ka horeeya wuxuu u baahan hadduu faacil u baahan yahay faacilaa laga dhiga waa la rafcina hadduu mafcuul u baahan yahay waa la nasbina mafcuula laga dhiga hadduu u baahan yahay jaaru majruurna xaraf jaaraa la gelina ilaada caamilka ka horeya la fiirina wuxuu u baahan yaha la ilaada isimka ka dambeeyo musanaha maxaa la raaba markuu kalaamku naaqisya ilaada caamilka ka horeeya wuxuu u baahan yahay ha laga dhiga fiiri wain kaana alkalaamu kalaamkii naaqisan hadduu naaqis noqdo maxaa loola jeedaa naaqis huwa اladii lam yudkar fiihi almustatnim waa kalaam aan mustatnimihigiiba la sheegin kii wax laga soo reebi lahaa maba la sheeginba kaasaa la ihahda kalaam naaqis marna hadduu naaqis noqdo manfina waayo wain kaana alkalaamu kalaamku hadduu ahdo naaqisan kaana mustanihi wuxuu noqonaa calaa xasabi alcawaamil caamilyaalka qadarkooda caamilyaalku waxay u baahan yihin laga dhiga naxwo maa qaama ma istaagin ma la sheegay ciddii aan istaagin lama sheegin ah, mustasna minugii qaamo faacilkeedu ahaa maba la sheegin ma qaama ma istaagin ya waay waxaan istaagin maba la sheegin qaama marka fiiri ma qaama ma qaama ma istaagin qaama waa ficil maadi maxay u baahanta bis wey wax ilaada ka dambeey faacil ka dhig maa qaama ma istaagin ilaa zaydun zaydu istaagay maahan faacil ka dhig maa qaama maa naafiyatun qaama ficlu maadin mabniin cala fatxi laa maxala lahu min alixraab ilaa adaatu istinaa'in mulqaatun la camal laha wixii ka dambeeyey kuma camal falin fiiri waa la rafciyey waa mulqaat waa la laaqi yeelay waxba lagama soo qaadin zaydun faacilu qaama marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi aqida zayd oo ilaada ka damay maxaan ka dhignay maanta qaamadaas ka horeyda waxay u baahan tahan ka dhignay oo ah faacil qaamaan fiirinay waxaan idhi waa ficil muxuu u baahan yahay ficil keligiisu faacil ilaaba ism kadib marka faacilan ka dhigayna ilaa caamilkiia maanta u baahan faacile haye wamaa darabtu anugu ma aanan garaacin fiiri ma la sheegin mustatna minhugii ciddii aadan garaacin ma aadan sheegin oo la dhihi lahaa anugu ma garaacin ilaa hebeloon garaacin marka laga reebo ma aadan sheegin darabtuna waa ficliya faacil maxay u baahanta mafcuul bihi u baahanta isimka ilaa ka dambeeya mafcuul bihi ka dhigayna ilaada wax iscaamilka ka horeeya wuxuu u baahan yahan ka dhigayna wamaa darabtu anugu ma aanan garaacin ilaa zaydan zaydon garaacay maahane zaydon isaga tumay maahane waxa weya cid kale ma garaacin anigu soo ma jeedi wamaa darabtu ilaa zaydan ma wamaa darabtu awaaw xarf casin maa naafiyatun darabtu ficlu wa faacilun ilaa adaatu istinaain mulqaatun la camal lahaa mulqaat wey mulqaatun zaydan maanta istisna kuma nasbisana ee darabtu mafcuulkeedi waay zaydan mafcuulu bihi mansuubu calaamatu naصbi farxatu daahiratun fii aakhirih wamaa marartu anugu ma soo marin ma sheegtay ciddii adan soo marin ma adan sheegin mustadraminigu marka ma adan sheegin ma adan dhihin dadkaas ma soo marin hebel marka laga reebo maba adan sheegin cidda adan soo marin ma adan ku dhawaaqin wamaa marartu ma aanan soo marin marartu waxay u baahan tahay jaarmujuur ku tacalluqay waxaa tidhaa wamaa marartu ma soo marin ilaa bizaydin zaydon soo maray marka laga reebo cid kale sooma marin wamaa marartu ilaa bizaydin wamaa marartu alwaawu xarfu cadfin maa naafiyatun marartu ficlu wa faacilun ilaa adaatu istisnaa'in mulqaatun la camala lahaa bizaydin albaa xarfu jari zaydin ism majruurun bilbaa wa calaamatu jari kasratu dayratu في aakr aljaar wاlmajruur mutacaliqu bimarar ilaa wixii lagu soo istitnooday warkeedu halkaasa nooga haro si balballaarada uga hadlo marka ajrubi loo fiiriyo ajrubi marka la fiiriyo aad ugu dadaala laakiin qofkii isna dadaala wax ka faa'iida ka soo walmustahnaa kii la soo reebay bikayrin lagu soo reebay wa siwan lagu soo reebay wa suwan lagu soo reebay wa sawaain lagu soo reebay majruurun waa mid la hoos dhigay laa kayru wax aan hoos dhig ahaynu jaa'isan ma banaano laa kayru laa kayru jarin jaaizan wax aan jar ahayn ma banaano walmustanaa kii la soo reebay bikayrin lagu soo reebay soo reebay wasuwan lagu soo reebay wasawaain lagu soo reebay majhuuru waa mid la jaray laa ayru laa hayru jarin jar wax kayrkiisa jaa-isan mid banaan ma aha saddexdan iyo hayru isku dar afartooda hadda waxa weya saddexdan oo siwan iyo luqoodkeeda hal midaa laga soo qaada oh. hal midaa laga soo qaada ayru iyo siwan iyo luqooyinkeeda isimka lagu soo reebo asaga waa la jaraa sababtuna waxay tahay kayru iyo siwan iyo luqooyinkooda weligood waxay ka mid yihin asmaada mudaafka noqoto isimkii la soo reebayaa ka daba maraa muxuu noqonaa mudaaf ilayh mudaaf ilayhna waa la jaraa ah. hayru iyo siwan iyo luqooyinkeeda waxay ka mid yihiin asmaa weligood ba la idaafeeyo weligood mudaafay noqdaan mudaafna waxaa ka dambeeya waa mudaaf ilayhi mudaaf ilayhina waa lahoos dhigay marka isimkii lasoo reebay mar walba mudaaf ilayhi noqona waa lahoos dhiga marka ah. hadda bal misaaladii fiiriya misaaladii fiiriya haddeer aan soo qaadana kii ugu horreeyey soo qaado qaama alqowmu qoomkiiyaa istaageen misaalka ugu horreeye soo ma ahayn meeshii ilaadintii lay hayru addhige isimka ilaa ka dambeeya wixii la ixraabi jirayne waxaad ixraabaya hayruda laftirkeeda firi ah. meeshii ilaada aad kayru dhigay isimka ilaa ka dambeeya wixii la ixraabi jirayne hayruda laftirkeeda aad ixraabeen isimkii la soo reebay waa iska hoos dhiga mar walba hadda kalaamku markuu taam yahay muujadna yahay isimka lasoo reebo maxaa la dhihi jiray waa in la nasbiyo wax kale kuma banaana haye kaan misaalkeeda qaama alqawmu qowmkii taageen hayra zaydin hayradaad nasbine hayrada laftigeeda axraarkii qaadana isimkii lasoo reebo zayd asaga weligiis waa la jera haye kalaamku hadduu taam yahay laakiin uu yahay manfi waa la anfiye isimka ilaa lagu soo reebay meeqo wejaa ku bannaaneed labo bedel iyo nasbu hayruda labadiyaa ku bannaan kalaamkiio waxaad keentaa taam oo kayru muujaba maa qaama alqowmu ma istaagin qoomkii hayru zaydin hayra zaydin labada waa kugu bannaanta isimka ilaa ka dambeeda wuxuu ku bannaanaa hayruday ku bannaanta laakiin isimka lasoo reebo mar walba waa la jira mar haddii hayru lagu soo reebo maa qaama alqowmu hayra zaydin hayru zaydin hayra zaydin haddii kalaamku naaqis yahay isimka lasoo rabay xyaabkiisa xuu noqon jiray calaa xasabi alcawaamili soo ma hayruda haddii kalaam naaqisu ka horeeyo ayadaa waxay noqonaya calaa xasabi alcawaamili waxaad tidhaahdaa maa qaama ma istaagin maxaa laga dhigi jiray isimka markaas ka dambeeya faacil soo maahan hayru zaydin wax kale ma banaaneen wamaa ra'aytu ma aanan arag hayra zaydin wamaa ma soo marin bigayri zaydi bal intaas ma fahamteen hadalkaas macnihiisu wuxuu yahay hayru ayada waxaa la exraabaa isimka ilaa ka dambeey wixii la exraabi jiro laakiin kii mustasnahayo lasoo reebay oo hayru lagu soo reebay waa majruuh mar walba waa majruuh haddii hayru lagu soo reebo maxaa loo jaraa hayrudaa mudaafa isaguna mudaaf ilayh mudaaf ilayhna waa la jiraa si wadna hayruhii lamid lagu misaali ma xad hayl adaa laga raba inad misaali wax walma lgu fartaa lagu saara goorma adugu maskaxdaad ka shaqaysiina soo ma jeedo siwaa waxay la mid tahay wixii lagu soo reebay kayru wadadii kayru masi icraabtii kayru ay qaadayday siwaada qaadana isimkiisi waa lagu soo reebay waa la wax kale kuma banaana qaama alqowmu siwaa zaydin maa qaama alqowmu siwaa zaydin raaytu qowm raayt maa qaama siwaa zaydin maa maa ra'aytu siwaa zaydin maa marartu bisiwaa zaydin laakiin icraabka siwa ka muuqamay waa lagu qadara waa ism maqsuura alifa u dambeeya laakiin waxa lagu qadaraya la rabaa maskaxdaas inay keento isimkii fiiri ilaa lagu soo reebay wixii la icraabi jiraa siwadan icraabay iyo qayru laakiin qayru haddaan kuu misaali siwa waa fahantan u malay bal beriyan ku arki doono inaad faatain karo waay wlmustasnaa kii la soo reebay bikhalaa lagu soo reebay wacdaa lagu soo reebay waxaasha lagu soo reebay yejuusu waxaa bannaan nasbu la kordhigidiisa iyo wajaru la hoosdhigidiisa labada waa bannaanta naxwu qaama alqowmu qowmkiyaa istaageen khalaa zaydan wa zaydin wa khalaa zaydin labada ku bannaanta ah. saddexdan waa isku mid maxaan nidhi markaan qaybaynay adawaatulistisna saddexdan saddexdan maxaan nidhi marna waxay noqotaa ficil iyo xaraf marna afcaalay noqotaa saddexdoo ficila mid walbaa noqdaa marna xuruufay noqotaa soo maa sidii wey haddii waxa ka dambeeyo nasbisan aad aragto waa ficil ayagu waa ficil maadi waxa ka dambeeyo jiran haddaad aragtana waa xaraf jer xuruuftii jerka ka midii xuruufuljer ma soo marta xuruufuljar ma soo martay min ilaa can calaa kuwii ka midii kuwii ka midii isimkan ka dambeeya tiirsanay adiga isimka ka dambeeya haddii la nasbiyo maxaa leedaha khalaa iyo xadaa iyo xaashee waa ficil faacilay rabaan markaas isimka ka dambeeya haddii lahoos dhigana maxaa leedaha waa xaraf jeer iyagaa wax hoos dhigan ila waa naginin mutaradid bayna alficliyati waalxarfiya wlmustanaa kii la soo reebay bikhalaa lagu soo reebay wacadaa lagu soo reebay waxaashaa lagu soo reebay saddexdaas mid ka mida kii lagu soo reebo yejuusu waxaa bannaan nasbu la kordhigidiisa haddii la kordhigo isimka ka dambeeya ayagu maxay yihiin markaas ficil wey faacilay kaa rabaan faacilku ay kaa rabaan wajaruuhu isimka ka dambeeya in la jaraana waa bannaanyahi markaasna maxay yihiin ayagu xarfu jar wey naxwu qaama alqowmu khalaa zaydan khalaa zaydin labadaba banaan icraabta u fiirso indhahana kala qaade hurdaayo ma fahma halkaani qaama alqowmu qowmkiiya istaageen qaama ficlu maadi mabniyu cala alfatxi laa maxala la min alicraab alqowmu faacilu qaama marfuucu calaamatu rafci damatu daahiratu fii akhirih khalaa zaydan khalaa ficlu maadin mabniyu cala alfatx mabniyun calaa fatxati muqadaratin calaa akhirih fatxadii waa lagu qadara mabniyu calى fatxati muqadaraةi calى akiri mabniy calى fatxati muqadarati calى akiri manac min duhuura التacadud وفاacilhu ضميir مستtir وuجوبا huwa يعuud عalى البعض المفهوم من الكل زayd مفعول bه منصوب calaamaة نصb فتxة ظاahiraة في akir aacilka iska ir meeha faacilka meeshaan fiiri maskaxdaadu hadday shaqaynaydo hal maraan kuu tilmaama waana fahmi markaa haddii kaleeto madaxa ku weynaana waa damaada ah, madaxu soo qaama alqowmu qowmkii ay taageen khalaa markii qoomka iyo zayd la kala qaa zaydku qoomku ka mid ahaa haddii fiiri marka zayd laga soo reebo waxaa haraa bacdi kulli awal kulliyu ahaa qoomka kulliyu ahaa waa dhammaystirnaa haddii zayd laga reebo ma kulliya maahna waa bacdi bacdigaasad faacilka ka dhige marka bacdiga oo laga fahmaayo kulliga bacdigaasaad ka dhige marka waxaad tidhaahdaa khalaa ficlu maadin mabniin calaa fatxati muqadaratin cala alif manac min duhura tacaddud wafaaciluhu damiirun mustatiru wujuuban taqdiiru huwa yacuudu cala albacdi almafhuumi min alkuli bacdiga laga fahmaayo kulliga sababtoo ah qoomkii haddii zayd laga reebay bacdigay noqdeen marka bacdigaas zayd waa ka maran yihin zayd kuma jiro bacdiga istaagay ah. bacdiga istaagay ma wada istaagin mt bacdiga istaagay bacdigaas waxaan ku jirinoo ka maran zayd zayd asaga kuma jiro zaydan mafcuul bihi mansuub calaamatu naصbi farcatu daahiratu shaaqi khlaa zaydin haddaad tidhaan maxaa leeda khalaa xarfu jarin zaydin majruurun bikhalaa wa calaamatu jari kasratu daahiratu shaaqi gacda markaa khalaa zaydin maxaa dhehe khalaa xarfu jarin zaydin ismu majruurun bikhalaa wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri jaar iyo majruurkan yaa ku yidhi waa tacalluqa kan maa tacalluq ma tacalluqay baabadan gaarin koob iyo labaatan way xarfu jare kanuma tacalluqo tacalluq ma leh soo ma jeedi waay qaama alqowmu soo qadaro wa qaama alqowmu qoomkii ay istaageen caddaa camran camar ka gudubsan huwa bacdiga istaagay wa camrin wa caddaa camran camar ka gudubsan qaama alqowmu qoomkii ay istaageen caddaa camran camar waa ka gudubsan yaha bacdiga istaagay haddaa rabtan maxaa dhee caddaa camrin aad lehe qaama alqowmu iraabteedu waa taqaana caddaa camran caddaa ficl maadi mabniy calى fatxati mqadaraةi calى akhir manac min ظuhuriha atacadud wafaaciluhu damiiru mustatiru wujuba taqdiru huwa yacuudu calى اlbacdi almafhuumi min اlkuli camran mafcuul bihi mansuub calaamatu naصbi fatxatu daahirati fi akhiri cadaa camrin haddii la ydhahaan dhahayno cadaa xarfu jari camrin ism majruurun bicadaa wacalaamatu jari kasratu daahiratu fii aqli alwaaw faariqaة bayna camrin wa cumara fii xaalatay rafci waljari ama fii xaalatay nasbi falaltibaasa baynahuma ah maalin walba wowdan ma laga booda misaan kasoo booda misaan kasoo boodayn wowdan camar la socota maxay ta fiiri wowda macnaheeda waxay tahay kelmadaha carabiga sida asalkaa ma shaqlaan camar iyo cumar sow isku xuruuf maaha maxaa lagu kala garana shaqal ma leh kuwa ma shaqlane camar xaaladda ay rafcisan tahay iyo xaaladda ay jaran tahay wow a laga daba qoro xaalatu nafo laga daba qori ma maxaa yeele ku darmisamima cumar cumar waa maalaysarifoo lama tanwiiniyo laakiin camar markuu nasibsan yahy waa la tanwiiniyo marka iskuma darsami kara xaaladda hadda ma isku egyihiin camran cumaara ma isku si u qoran yihin maya mid alifaa ka daba qoran soo ma jir markaasa la tanwiinina marka iskuma darsami karaan labada xaalo isku darsamayaana wow lagu qoro camar si ay markaad argtaba inay camar tahay abu garan wowdaa marka waxaan dhahayna alwaawu faariqatun bayna camrin wa cumara fii xaalatay rafci waljari labadaas xaalay kala saareen amaa fii xaalati nasbi miya falaltibaasa baynahuma isku darmid maba jirto carabka masriya hayehe waxaashaa bakran qaamal qowmu qowmkia istaageen xaashaa bakran bakr bakar ka nastahan bacdiga istaaga wa bakrin waxaashaa bakrin bakar ka nastahan qaama alqowmu waa taqri xraabkeeda xaashaa ficlu maadi mabniin calaa fatxatin muqadaratin cala alif manac min duhri atacadud wa faaciluhu damiirun mustatirun wujuuban taqdiiruhu huwa yacuudu calى اlbacضi almafhuumi min اlkuli bakran mafcuul bihi mansuub calaamatu naصbi fatxatu daahiratu fi akhiri haddaad tidhaahdo xaashaa bakrina xaashaa xarfu jarin bakrin ism majruurin bxaashaa wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri mustasna waxaad moodaa ina wax lagu dari karine aaya tartiib loo wadu rabaahe bal aad ha loogu soo dadaalo ee berri alla nabad keena allah subxana wa tacala alam sal allah ala nabina